qaala abu hureyra may ka gooley qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsa may ka gooley salaat rajuli rajul salaadiis salaadaas oo fi jamaacatin jamaaca dhahdi hadas taziidu hiya salaadeeda ziyaadati cala salaati salaati rajuli rajul salaadiis korsheeya ku ziyaadaas salaadaas oo fi soogi soogi rajuli rajulka soogshadhati saati wa beytihi wa fi beytihi beyti rajuli rajulka gurishay dhahdi saati bilacan wa cishriina labaatoni dhor iyo kusiyaadaas darajatan min darajatin darje wadalika arinkaas kaasena haabitun waxaasilun arin jarto dhaqew may wa liana axadahum liana axadahum axad almusaliina musaliinta koosho idaa tawalaa huwa axadkaas hadii haweysaysado fa axsana huwa axadka haweenaajiyo alwudu haweysad haweenaajiyo uma ataahu axadkiseedo almasjida masaajidka seed laa yuriiduhu ahadkaaso in doonaan ila salaata salaadma walkalin doonaan laa yanhazu onki ciyaane hu rajulki ila salaatu salaadma walkalin kiyaana lam yakdo huwa axadkii magaadaw matilaaba gaadaw khadwatan tilaaba gaadaw matilaaba gaad ilaa rufica lahu lilaxadi axadki alin korweelay biha bisababiha sabab lkhadwa tilaabadaas sababkeediya darajatun darjilan korweelay waxuda walhoobiye bi canhu an اlaadi hadka yeshel kahoobiye biha bisababiha sabab اlkhadwati tilaabadaas sababkeed khadiyatun dembiya lakahoobiye hataa yadkula huwa ahadkaaso inti ku galaayo almasjida masaajidka galaaw faida dakala huwa ahadki hadii galo almasjida masaajidka gala kana huwa ahadki haade fi fi salaati fi tawaabi salaadi salaad tawaab shaya kasugnaade ma kanat salaadu salaadanti bihiya salaadaba taxbisu hiya salaada habisaas o huwa axadki habisaas walmalaaikatu malaaigd ilaahayna yusaluna dhaafatingan dalabaayan calaa axadikum axadkin korshay dhaafatingan dalabaayan maadaama huwa axadkan tiba daaimaya fi majlisihi majlis laxadi axadkaas makaan fadhishay ka daaimeyi aladi majliskaas oo sallaa huwa axadka tukaday fiihi fi lmajlisi majliska ka tukadi yaquluna malaaigdimay ka goolaayana ah? allahuma ya allah aleyo irxamag naxariisu axadkan allahuma ikfir ilahu dhaaf lah lilaadin dhaaf allahuma tub ilahu tawbad bal aleyh lal aad inti inte maa lam yudi huwa ahadka intin dhimne fihi fi lmajlis fidhigaas usufidhiyooba dadanka dhim ma lam yuxdis hadiban hadafna fihi fi lmajlis mutafaqun alayh wahada lafda muslim wa gawluhu gawl nabiy nabo goolshay sala allahu alayhi wasalam yanhazu kiyaw hu ahadka kiyaw ka gooli huwa gool ka sugee bifatixi yaai yaada kordhawishay ahaadi yanhazu wala yanhazo yani wabizaialakiyahaad e yukriju kiyaw injarnoa hu aadka kiyaw wayunhibu kiyaw hu aadka hingiyaw injarno wal hingiyaw injarn ilaa salaada maahin may baliya abi hurayra radia lahu taala anhu abdiraman bin usakar makaasha moodnay qaala abi hurayra may ka goolay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul she may ka goolay salaat rajuli of salaadiis fi jamaacatin salaadaso fi jamaacatin jamaacadhaadi haadas tazid hiya salaadiheede ziyaadas salaadi jamaacadlkatukadaw ya ziyaadas ala salaati salaati aadi rajul rajulka salaadis korshe a katukadaa salaadaso fi suugi suugi rajul rajulka suugshe datisaadas suugis dati salaada katukadaw itan jamaacada tan jamaacada ziyaadas yani wa beytihi wa fi beytihi beyt rajuli rajul kurushe salaadahadaso ku ziyaadas bilcan waa cishriina labaatii todoba darjiya ku ziyaadas way hada riwaayadan bilcan yaa birti bilaa maylin kasay min halaaa ilaa tisca lkudira sidilku bilaa ilaa sagaaliye tira ahaan bila lan kase kalku riwaayo kala abdeysay labaati todoba ama labaati shan derji wa riwaayo ba abdeeso bajarte kalku may kusiyaadasa salaatu rajul oo fi jamaacatin adas taziidu ala salaati fi suuqi wa beyti kusiyaadaas bilcan wa ishriina labaatan dhoorya kusiyaadaas darajatan min darajatin darje tan jamaacada labaati to labaati o dhoor derje le wa wadalika rasuulka ning caddahay sala allahu alayhi wasalam cilada oo nankan jamaacada salaada katukada salaadisan ziyaadaas ah, ya rasuulka ciladiya ning aday wadalika almadkuuru wadalika almazidu ziyaadadaas taasena haabitun waxaasilun arrin jarto dhabe may weeney ana axadahum liana axadahum axad annaasi dadka koosho idaa tawallaa huwa axadkaas hadii haweysaysado salaada jamaacada lakatukadaw shaga badan an baahanto kolkantan ida katukadaas ida laybu meel dareerman bahaas meedan seedas male ana axadahum axad annaasi dadku koosho idaa tawalaa huwa axadkaas hadii weysaysado fa axsana wanaajiyo alwudua waysadana weysaysadisleediya me wanaajiyo wanaajiyo kumaylalijeede taamlakadhiko sadiy sunadiy listicmaalla kamilo kaamil lakadhigsasado israafna biyona lantadeedina israaflan kasamay fa axsana huwa manka wanaajiyo fa axsana huwa axadka wanaajiyo alwudua waysad wanaajiyo taamka dhika uma ataa huwa axadkiseedo almasjida nisaa laa yuridun doonan ila salaata salaadna walkalan doonan seeda laa yanhazu inki ciyaane hu ahad kaaso hinkiyaane inkiyaan ila salaatu salaadna walkalatiwasaaidnkamahinjarna seeda lam yakdo huwa ahadki yani matilaabo gaadaaw khadwatan tahal mar tilaabo gaadaaw matilaabo gaadaaw ilaa hadi gaadoob rufica lahu lilaxad ahadkelan koroere biha bisabab lkhadwa tilaabadaas usgaaday masaajidka kheerka maclul kheerkan gaadi daraadiye bisababiha sabab اkadwatiya darajatn darjalan korweele wa waxudha walhoobiye canhu can اlaxadi axadkaas shay lakahoobiye kadiyatn gaf iya lakahoobiye biha bisababiha sabab اkadwa tilaabadaa sababkeed yani hadii tilaabado qaada darjilan korweele tilaabadona dunuubta lakutirtire dunuubta sakaayirte waay wali dareero dareeroob hataa yadkula masjida masaajid ilaa ku galaw antibus masaajidkan dareer anjar an dareere darjilan korweele damad walkahoobiye faididaasa jamaacada la tuog faida dakala huwa aadki adi galo hadan almasjida masaajidka galo kana huwa aadki hadan haade fi salaati salaadatiaki kusugun i haade ma kanat isalaati lisalaati fi sawaabi salaati wa salaad sawaab shee kasugnaade lan salaadka jar ajar shee andareerelilayo kal ma kanat isalaatu salaadanti beta hiya salaadaba taxbisu hiya salaadati xabisaasat huwa aadka habisaas intiiba salaad sugaay hataa fadheedi ilaa duhurka salaada sugaay ma ajar andareere wal salaadka jaro lamidatuwa wlmalaaikatu malaaigda ilahay na yusaluuna dhaafatin adalabaaya calaa axadikum kookin korshe dhaafatin adalabaaya intaasay masaajidka lakele jamacada lakelew aadkinga yani sa dhaafatin adalabaaya maadaama alaad haadkanti badaa'imeya fi majlisihi majlis laadi ahadkaas makaan fadhishay datis daa'imey aladi majliskaasoo salal ahad haadka tukaday fi fi lmajlis masaajidka saati tukuti maha inti bad meelo fidhido meelkalanbada ajar malaaigta dhaafatin kidalbaasa liley taqul yaquluna malaaigtun eraana allahuma ya allah irxamag naxariis hu axadkan kan anta fidhi ilahu naxariis ilahu axadkan ada darta fidhi ilahu naxariis salig malaaig allahuma ya allah ana dhaaf law lil dambishayn dhaaf allahuma ya allah tub tawba akbal alayhi ala axadi tub anta ilahu ada tawba akbal alayhi ala axad hadkan ilahu tawbadis akbal sa erasalilay inti intakiirintaarantaasoy go-adas ma lam yu'di huwa axadka intin dhibne fi lmajlis majliskaasoo isku tukdi dhibngajeysna dadinin dhibneef maa lam yuxdis huwa axadkinting hadasneef fa dugreedi walaasan samayne hadasne malaaigda reehadaas dhibsadaase walwalaa dhibeey malaaigdo wal carafaa jeeda kolka hadis walhun an samayne maa lam yuxdis huwa axadkinting hadasne fi fi lmajlis mutafaqun caleyh ama may mafhume kolka hadis hadafo mise dadhibo walku usun xirmaan alkridey doaadi walka goojiye mutafaqun caleyh hadiskana mutafaq wa wa lafdakan kan eh muslim i bukhaari weriyeen waana lafdaga muslim alew wahada lafdan kana lafdu muslim waay wa qawluhu qawl nabiy labo goolshay sala allahu alayhi wasalam yanhazu kagooli lafdigi yagda lafdigi i macnig lamadab kin sheegeri sheekh waana waa shiicatiisulahay yani in an cadeeyo kalimad macnaasha ade waana lafdi waaltazimu ana yani waa kay laazimsidameedi musanifka lahayo wa qawluhu qawl nabiy labo goolshay yanhazu yanhazu taas yanhazu yantani yaal laakin hodhay marki adif latif la roogi laa walajarti laa yanhazu manaa marki kolka laatiagaadraknsoore ma yanhazu shaleedima wa gawlu gawlu nabiy yanhazuhu laa yanhazuhu naboka gooli huwa yanhazuhu may laakiyay buriya may laakiyay bifatil yaai yaada kordhow laaki yan walhaai haadana la kordhow yan ha wa bizai zana laakiyo laakiyo wa bizai wa guriya bizai zana walaakiyo ey yukriju laa yukriju mbiyaan hu axadki mbiyaan wa yunhidu walaa yunhidu nhinkiyan hu axadki ila salaatu taasa macnaag haye macna adi labtaahaankan iyo nayo shagalkan iyo macnaag lay kafahamsiyahay waan abilcabaas abilcabaas kunidsankilermel kuriye magaashay cabdillaahi bn cabaas bin cabdilmualib cabdillaahi bin cabaas bin cabdilmualib ibnu cami nabiy waahan sala allahu alayhi wasalam radi allahu tacaala canhuma kusi hawshi cabdullahi cabaas hawsheelkraanhaada can rasuulilahi may kuriyey sala allahu alayhi wasalam imama ladigi yarwihi wa rasuulka weriyey can rabbi rabi rasuuli rasuulka rabi sheeshe kuriyey tabaaraka huwa rabiga barak badanaad yani koreeyey wa watacaala huwa rabiga sarey taala may ka goolay qaala lahu tacaala laya ina allaha wadikal qaala nabiy nabow may ka goolay ina allaha tacaala ilaahay kataba qadara ilaahay may qadaray alxasanaati xasanaadkiya ilaahay caddeey ama bayanan walka fasiray kataba ilaahay may ba caddaayey ey bayana may cadaayey alxasanaatki cadaay wasayiaati sayiaatkin cadaay mis kataba ilaahay may qadaray alxasanaati xasanaadka qadari wasayiaatina qadari uma bacda dalika bayana huwa ala cadaayo dalika almadkuura madkuurkas kaasay min alxasanaati wasayiaati cadaay faman hama waa ko adeeyo kiwa faman hama lankiyonayaw hemiyo bixasanatin to wanaaga hemiyo falam yacmal unsubine ha xasanadi kataba allahu tacaala ilaahay abtuge ha xasanadi ilaahay abtuge tabaaraka watacaala cindahu cind allahi ilahay abdisiyaka abtuge xasanatan haal xasanadat xasadaasu kamilatan kamila dhimeystiran wain hama huwa axadki hadii hemiyo biha bilxasanati xasanadi shaygi kheerka ay koy suubiyero niilayl koy faamila waana amalna kadar faamila camal falo ha xasanadi camal falyo kataba allahu ilahay abtuge ha xasanadiyeeda cindahu cind allahi ilahay agdisi abtuge cashra xasanaatin tuman xasanaad haal eta ilaa sabci miati dicfin todob boqol na laabantika ilahay abtuge wa welib ilaa alcaafin wain hama huwa aadki hadii hemiyo bisayiatin toohon hemiyo koy toohon suubi yani ero falam yacmal laakin usuubin ha sayiidi kataba allahu tacaala ilahay abtuga ilahay dartisan ku yeri kataba allahu ilahay abtuga ha bedelaha bad sayiidi mal abtugaayo bedelsha ilahay abtuge cinda ind allahi abtuge xasanatan abtuge xasanadaasoo kaamilatan kaamile wain hama huwa aadki hadii hemiyo biha bisayiati umaatidi hadii hemiyo laakin waana sa facamila hadina kadhagaarsado suubiyo facamila camalfaloha sayidi suubi kataba allahu ilaa yartuge ha sayata yani sayidi nafti yartuge sayiatan haal sayido esa sayidaasoo waaidatan alinto bese mutafakun aleyh hadidkana mutafak wa an abilcabas abilcabas mayl kuriyey kunyadis lanki abilcabas eerahay cabdulahi bin cabas daywa xabru hadi lumma umutuntan ee caalimkeed turjumaan ulguran lanki leerahay ay cabdulahi bin cabas bin cabdilmutalib radia allahu taala canhuma usiya ushiakraalahaadamayna kuriyay an rasuulillahi na kuriyay sala allahu alayhi wasalam fi mama ladigi si shay kuriyay rasuulka yarwi huwa rasuulka weriyey can rabbi rabi rasuuli rasuulka rabi shay kuweriyey tabaaraka huwa rabi barka badnaaday watacaala sarey qaala huwa ala yani wa ka qaala nabiyu naba may ka goolay sala allahu alayhi wasalam ina allaha tacaala ilaahey kataba huwa ilaahay gadari alxasanaati xasanaat iyo gadari wsayiaati humaatiyaalan ilahay gadari uma bayana huwa alla caddaay dalika almadkura madkuurkasoo min alxasanaati wasayiaati aba faman gofana gofki hamahemiyo nidii ubaab mayba wa ilaaru niya ka jarni wa ilaaru niyati nidii xaadiriyowshe meeli kalena xadiidki haddah moodanina baabka meelo kuwaafaday xataa ata almasjida laa yuriidu ila salaata meelu mana laa yuridun doonaan ila salaad nidi ismaylay ka jart salaad ka jart kolka yani waa kay nidi kheer lagaladaw iyo daliil ya dub ilaaru niya iyo ikhlaasu niya iyo kadhax jarnay daliilki hadama ili saxaabiga faman hama way uma bayana anabiyu aday uma bayana allahu ilahi aday kataba ilahi kadireel xasanaat wasayaad uma bayana huwa ala aday dalika almadkura min alxasanaati wasayaad aday faman hama lankiyamiyo bixasanatin xasanado koy sameeyero koy jusko quraan akri koy salaadasoy tukoy koy sadagadaas dhiib koy kheerkan suubiyasari laakin falam yacmal ansuubine ha xasanadi ansuubina kataba allahu tacaala ilahi abtugay ha xasanadi abtuge kataba allahu tabaaraka watacaala ilahay abtuge cindahu cind allah ilahay agdisa ka abtuge yani meelfayla yaalan ilahay agdisi abtuge xasanatan haal xasanad ati abtuge wa xasanadaas oo kamilatan kamile camal oo lakakal sugunyi ilah hadhowti iyaami linjaaziya lankaas milan yaal waayo camalkaas wain hama huwa ahadki manki hadihemiyo biha bilxasanati xasanadihemiyo koy jusko aki koy salaadutukoy koy soom koy sadaka dhiibiya sari waana facamila suubiyo ha xasanadii suubiyo kataba allahu juskii koy akisari waan akima salaadi koy tukoy lahay tukudi bes katab allahu ilahay abtuge ha xasanadii adhaytin abtuge cinda indalahi ilahay argisiyan abtuge cashra xasanaatin tomon xasanaad haalet yani wa kaysaa sulanki hal xasanaad koy falahu cashru amhalihawa man jaa bilxasana falahu cashru amhalihaw tomon xasanaad yaley onay xasanadaas oo kale weliba ilaa sabci miyati licfin todo boqol na laabanti ka ilaahay abtuge wa welibo yani lanka xasanada suubi dhibaatadiisu xasanadaas marka suubiyahay kadeerti iyo yani rafa yani wa kuli khushuugiisu kasuubi salaadi tukadaaytay oo kaliyo ikhlaaska iska dhiibi niyadi faylalakoy ajarka sii badade ilaa todo boqol lalang yalang abtuge wa weliba ilaa dacaafin lalaabiyaala kasiratin far badan yalang abtuge lanka niyadiis iska wala wanaagsa inti dhamayalan fiiriye wain hama huwa ahadka bihemiyo bisayiatin toohungemiyo koy umaato suubiyasari laakin falam yacmal usuubin ha sayiidi usuubin sayiidi semi humaatidi macsidi humaatidi hemi waaye tabarte reebtin eh walaan kuheri may bo ilahay dartisaan kuheri shaygan ilahay ba koo reebe ku reebtoongay sari masuubin kataba allahu tacaala ilahay abtuge ha bedelaha sayiidi ma e bedelsha ilahay abtuge cindahu cind allahi abtuge xasanatan haal xasanad ata bedelkeede xasanadaasoo kamilatan kamile wainhama walaagi masubinedha hemi ilahay dartisan ku tari ajar kamilengabtogel wainhama huwa aadki hadi hemiyo bihabisayati tihumayti hemiyo faamila suubiyo ha sayidi suubiyo kataba lahu ilahay abtuge ha sayidi abtuge sayiatan haal sayido et sayidaaso waaidatangaablaabaalilay umaatidii suubi bes oo kal lamid e taasay langabtuge wa yani mutafaqun aleyh adkana mutafaq waay himigaasa kalku macnaha yama eta niyidi ihlaaru niya camalkada suubiyaas niyi lakoytu shaygan camalka kheerka hoobada niyaysato niyidi ada lakoyti daraadi suubina ajar ilahay kasiyalilay mana hoobada suubid waabsii daranto laablaab waan abi cabdiraحman abi cabdiraحman kunidis mayl kuriyelankileray magashi cabdالlahi بn cmar بn الخaطاb رadi الlahu taعala canهuma qaala ah yani cabdالlahi may ka goolay samictu dheegi rasuul الlahi sala الlahu عlyه وasalam ilahay rasul sheeya ku dheegi yaqulu rasuulka haalka goolaa dheegi indalaga may tabeena halaasatu nafarin sadi gof iyo tabeen salaasadaasoo min man ina kumide kaana huwa man kahaaday qablakum wartin haadi dadki siin koreyen reer banu israail sadi gof kumide ya ati kahor baheen eri rasuulka hataa aawaa dumo hum salaasada almabitu baryo dumo ilaa haarin ilaa kahfin god inti ka ndum fadakaluu gabal godeho buure buureho gabal sheer buureho god e godkaasa dhaha galen waay fadakaluu galeen hu algaara godki godkiya galiya fanxadarad marki galaahan may ahoobatay sakratun dhadhaarto shiid bileerin wa dadhaarto bileerin ya ahoobatay min aljabali buurti oyo godkiyo galen buurti korayti ya shida kahoobati wa fasadad hiya sakridi duuday calayhim ala salaasati sadidi korsho algaara baab algaari godki ilbaabsha iya korsho kaduudi fagaalo kalkun iyo omeli kacbisiyin ama ereena awood hada sukriyan nama gaban kalkun arinti may nagatay arang alla subحaana wataala awoodislan bandika fagaalu ma ereena inahu shaaniye laa yunji mabedbaadiya dad faylehayanm fayle gobsade laa yunji mabedbaadiya kumisin masin bedbaadiya min hadihi tangaishati asakrati gadhaaftan tanga sinku bedbaadlan masinku ilaa an tadcuu toogdan allaha tacaala ilaahay toogdan maahin weliba bisaalixi acmaalikom acmaalin oo suubon ilahinka tawasulaan o ka toogdan maahin yani waa kay walkala sinku bedbaadiya malew qaala rajula rajulka may goolay lama amal shay ilaahay ku kutugayo camalka suban ilaahay oo badan yani hordhaan lang o fail ahayti amanti kurba kagolot ilahay amaali asubiyaasi katugda ilaahay ku aqbale qaala rajula rajulka may kagoolay rajulkaasoo minu min athalaatha sadidi kumida meeray allahuma ya allah tuugdiya gudgalen kogu allahuma ya allahu aleyo li anama in sugnaaden abawaani aw iyo aha iyo in sugnaadeen abaweenkaasoo shaykhani waayeli eh kabilaani wiliba deedi o edin wiin ay sugnaadeen wa wakultu an may wakuntuan may bahaaday laa akdibu ana ana kiing maalane haadi sahe yani wa kay kiing maalani haadi laa akdibu ana gubuga may lareyhi min algubug yalakushenay asharaabu masaan galabta anada dhadhama hamiinkii galabta anti dhadhama wa wakuntuan may bahaaday laa akdibu kiing maalane haadi oo aan hamiinadin maalana qablahuma yani wa kay qabla ahay abaweyni aaday aw kay hortiyo yani aanan siyaane haadi laa akdigu ki aanening maalane haadi qablahuma aday awkay kay hortiyo ahlan hel aanening maalaan walaa maalan maalna aanening maalaan maalka oo caanada dhama odoomang odooman iyalajeede fana aareed may dheeraday biana goboday ma ili dheeraday maalinto yawman fi yawmin ma ili dheeraday dalaabu shajari geed raadiyowshay maalinto jmay bahay saangan bahay geed raadiyo bahay geeliya yani waa kay nuran raadi falam arux maanagan calayhima cala labaweyn aaday awkay korsho maakanagan hataa naamaa aaday awkay inti kuhundulan facarabtu maalay lahuma lilabaweyni aaday awkay lahantiyog maalay abukahuma wantiyo yeng maali wanti hamiinka lang maala yeng maali fawajadtu helayhuma aaday awkay heli naa'imayni hali lama hunduriyo heli fakarihtu may kaaday an uqida ana inan kiyohuma abawaya aaday awkay inan hundurmeeda kuki kastalihoka kan mahayn anaki taasaya ani kaadi wanafdiga ina nang maalo nakaadi qablahuma qabla labaweyni aday a kay hortiyo nang maalo ahlan ihilang maalo wantiyedeesi o maalang maalang maalo odoomankan anasiyo nakaadi falabistu nagaadi walhaal ana alkadaxa walkadaxu walhaal ana alkadaxa e meelkina calaa yadi galantay korshay saarinyiyo nagaadi antadiru ana sugaayo istiqaadahuma istiqaadal abaweyni way aaday aw kay haburaarigowsha kahawsha na sugow si an yoonka narisay hataana galantayn haka henaan laha hataa baraga alfajru hataa dahara alfajru fajarka inti kudaahiro oo waa ki kubari waay yani wasibyatu awlaad yaryaraayangna yatalaaun yatalaakawna kayliyaayan cinda gadamaya lamaday lugaad agdiyo kagayliyaano ana nasi wang nasi leyin fastaygadaa aadayaa kay hakehen fasharibaa dhamen abuqahuma caanabiyo galabtilamaalaya dhamen allahuma ya allahu anaheyo in kuntu dian aha facaltu kifalay dalika alficla ficilkaas kaasa kayfalyadyanha ibtigaa wajhika wajiga dalabawsheedianan falay ridada dalabawshanan falib fafarij ilahu antafid ana unofid ma wal wiin ofid nahnu nooba fi fi ma maaga fishay kasogongna oo min haadihi tan kumide iya sakrati dhidhaaftan eh dhidhaaftan tanga ilahu noofeed waay hadii an walaa nasuubiban ilahay adadartaan weelib ilahu noofeed saley fanfarajad hiya sakradiya feedinti shay an qadiran yasiran medarko yar iya feedinti laa yastadiicuna yon awood alkhuruuja bahaw minhu min minhu min asakrati dadaabti kubahan awood minhu min algaari wa laa yastadiicuna alkhuruuja bahaw awood minhu min algaari godki kubahawshen awood waqala alaakaru ko kale maerayha allahuma ya allahu alehyo inahu shaniye kaanat li anama insugnaatay ibnatu camin ederko gabartisiya insugnaati kaanat hiya ibnatu camada may haatay axaba annaasi dadka tanlinjeelan badanyi haati ilayan anti wafi riwaayatin kuntu an haadi uxibu anaan jelay ha ibnatu camadaas adeerke gabartiseedan jeelay ka ashadi ma ki nkadornaasho badan ka ashaddi shayin shayka nkadornaasho badan ya jelay shaygaasoo yuxibu rijaalo rijaalo jeeladahan anisaabiran jeeladahan kan kadorn gabarti gabartiyeeden jeelay faaradtu dooni ha almarahe yani ha ibnat alcami adeerki gabartisa kudoonay alaa nafsiha naftiya wa yani waa ka iya dooni famtanacad reertoontay diidimige reertoonti xataa alamat xataa nazalat ilaaha ku degdo biha calayha calaa ibnat lcami adeerki gabartis korsheet iyo gabartalujela korshee ku degdo sanatun sinad abaare ku degdo caam iyo sana yagshalera carabto sana hooberan abaaro badana abaaran badanto mana caam hoobleron sinad oo barwaage badany kolka yani hataa alamat inti ku degdo biha calayha naagdas korshe gabartaas korshe sanatun abaara ku deg sanadaasoo min asiniin abaaryaalo kumide marki dambe harasatay ani ha iweydiisatay macrifadii hore fajaal hiya ibnatu camti koyta ini anin koyti faadaytu anina siyay ha ibnatu cam ya cishriina labaatan wa miata dinaarin boqol i labaatan dinaar yasi sharda laakin shardi hirdi calaa an tukhaliya hiya yakaala weelo bayni an beenkay wa bayna nafsiha nafteeda dhaadian dhaadaan kushalbata naftiya inis bandhigdo yani inahiri fafacala diyanasriya falin taas darishabadilisi siya fali xataa idaa qadartu markii an awooday calayha yani wa kaiyo korshe an awoodi wa fii riwaayatin falama kinaayatun an ljamaca ilayha marki jamaaci an awoodi calaa jamaacihawa wa fi riwaayatin falama gacadtu markii an fadheeday bayna rijlayha ma ibnat lcamadi eedahayti lamadi luga lamnasi an fadheedi iyo qaalad meertay ha gabriyan yan wa kay masalan mutaqiye ya hayta ilahay koobsadaaso hayta dhibaata lanjeyta meertay itaki ilaha ilaahay koobsay lan yaho walaa tafula anfurtoy alkhatama faratagan fortoy ilaa bihaqi haqi lkhatami faratagan kan e yani waa kay hagshaylay kufur nikahday kufur xaram yani injibidoy bikaarada injibidoy lijed walaa tafulla injibidoy alkhatama farataga injibidoyo ilaa bihaqi haqi lkhatami bikaarada injibido ilaa haqlay kajibi nikahday kajibi saarti wa ilahay koobsayo saasan weeloysel fansarabtu gondoomiyari canha can lmar'ati ilahay dohoy magaas kunjeesida ilahay koobsada hn jeesidi walhaaliya yeen axabu nnaasi dadka tan linjeelan badan atilayanantike wataraktu kutabi adhaaba deebkina kutabi aladi deebkaas oo cadayto nasiha almarata allahuma ya allahu aleyo in kuntu adi an ahaa facaltu kifalay dalika alficla dalika alicraala jeesadowkaas gabartaaskujeesidi hadi ana faray ibtigaaa wajika wijiga dalabowkeedanan fali abdartaan weeliba fafruj anta ilahu fed ana noofed ma walwig noofed nanu noob korba ma shidi korbo no nahnu nafihi fi ma ma kasona ilahu noofed wa fanfarajat hiya fanfarajat istakratu sa dhaartiya keedunti ayra anahum lakin anahum yo laa yastadiicuna ang awood alkhuruja bahung awood minha min asakra dadhaartidilishek bahung awood waqaala thaliu kisadaad sunu tawasulay camal sheeka tawasulay waqaala thaliu kisada meeray allahuma ya allahu aleyo istaajartu anin ijaariyeri ujaraa dad shaqaale shaqaale ay ijaar ajilin ujaraale kajamiwa dad ujara shaqaale ijaariri yani wa kay saas ay markaasa waadayntona siyay hum ujaradi ajrahum ajra ujaraay ujuradiyo yani ijaarintasanase ijaaradoodiyasi of kasto inshageeyay si gayra rajulin ilaa rajulan rajulka maahin rajulkaasoo waaxidin halinko e maahin taraka huwa rajulku sugee kutabay aladigiya kutabi istakara lahu lirajuli rajulka sugnaadi beesidiitise kutabi wadahaba huwa rajulka iskudahi a fatamartu yani wa kay fatamartu umbadi ajrahu ajra rajuli rajulki angarshiya ang aburay inbadiyo fatamartu ang dhali ajrahu ijaaradiisa ang meri dhaliyay ha ay fatamartu badiyay ajrahu ajra rajul rajulki ijaaradiitisa badi ahay beera ka aburay badideen walaagi hataa kaburat ilaa aduudan weli hataa kasurat ilamwaalu maalyaalanti kubadadaan minhu min alyacni wa kay kasurat ilamwaalu maalyaalanti kubadadaan minhu min alajri ajarki heshay maalyaalo kubadadaan kistiisiyaha ayaha beeran ka aburay reerti batay hadan helinka gaday helagya odoomanka gaday odooman daajan an weeray badaren maalki dhon faja may koy fajaahu rajulkya koy mi anin koy bacda hiinin bacda zamani zaman marki lahaadi baadisha in inkooy faqaala rajul rajulka jirkaime yaray yaa cabdallah ilaahay odoonkiisiyo addi anta ad gudoy ilaya nantike ajri ijaaradiisa hadi hor ana kutaba jariyaan bahaday geekisi fakultaan may kagoole kulu ma aladigi kulli shay taraa antaad aragaas min ajlika ku ahaada walaagan inta heleya loodun irinkan geelin odoomankan lijaraan kulli adi le maalki ka ku ahaada fakultan may ka gooley laa astahzi ana ana ma yani laa astahzi fakult yani saas min alibili geele walbagari loo-e walganami irin e odoomanka kao heelagaasdaajaayan kuli adi le faqaala rajul rajulka mere ya cabdallahi ilahay odoonkiisiyo laa tastahzi anta adin jees jeestoy biana goboday inkajeesjeestoy ana dhibaatay hayta inkajeesjeestoy fakultan may kagoolay laa sahziy ana ana majeesjeesay bikaad makajeesjeesa faakada rajulki qaadaday hu almaala maalkia qaadaday kulah kula almaali maalki kuli shay kumiisdi fastaaga kumiisday hu maalkia kumiisday walba makutabna wa falam yatruk makutabne minhu baclahu bacla almaali maalki bacli shay shayan shay makutabn haninko neefkon makutabne walaa shay wadadi adilib hoonel allahuma ya allahu aleyo ficil wanaagsan kolku mana taasna allahuma ya allah alehyo in kuntu hadii an ahaa facaltu kifalay dalika almadkuura madkuurkaas kaase kifali hadii an ahaa ibtigaaa wajika wajiga dalabowshay hadii anan falib fafruj anta ilahu fed cannaa un noofed naa walaali noofed nacnu noodu fi fi ma maaga fishay kasuguntu noofed mahi fi ma maaga fishay kasugnaani walaagan dhibe shididanka jan ilahu noofed wa fanfarajat istakratu dadhaabti fedintay fakaraju ben yamsuna halain socdaa baden wa متafق alay xadikana متafق way xadikan dawil adimayla ah, yani qala samictu rasuul الlahi sala الlahu عalayه وasalam yaqul rasulka alka golad indalaga alaaثatu nafarin sedgofa taben salaasadaas oo miman kumid kana huwa man kaaday qablakum isin hortingaadi reer banu israail wa xata aawa ilaa kudumahum talaasadi almabitu baryo kudum ilaa kaarin ilaa kaafin goduntikeen kudum guurto dhatiye gode meelan duma roob ay doonye meelo galaysana meelo gale fadakalu galeen hu algaara godkiya galeen fanxadarat marki galaayma hoobatay sakrat fandidhaa bileerin iya hoobati shiid bileerin min aljabali jabalkesha koobati fasadad hiya sakradi duuday calayhim ala ala halaasati sadidi korshoo duuday algaara baaba algaari humana godki sugahay ilbaab sheeka duudi irtido makuhirti shiid lingu shiid kor korrayl kukaado faday hoosna malkurii kor fagaalu maysareeno inahu shaniye kalku yani shee kore saweelaneere walaan awood manhayna salwelew wal kale oo dad geek badbaadiyo malelinkakuyodatiyola faqaalo may ereena inahu shaaniye laa yunji mabadbaadiya kumising masing kubadbaadiya min hadi tanashati asakrati didaatange ilaa anta tadcuu tugdang maahin allaha taala ilahay tugdang ma alla subxaanahu wataala hoob dhibaato dhiid fafiruu ila llahi dhibaato hoob dhiidakilahaboonad ilahay lang argagahe ilahay armatalan badhikade awoodis kamilata yani waa kay saaso kolka dhibaata hadi akilagudboonad may daliilngata yani hoob hordhaan lanfayl adahayti camal suubamba ad hordhaan lahayti ilahay ka garab gobday camalkaas suubung ilahay sawishaki badbaadiye wa hadda camalki suubunga yani ang argagahan ilahay ang argagahen ilah camalkaani suubung ada dartaan weela jarni ni badbaadiya li fakaalo meren inahu shaniye laa yunji ma badbaadiya kumisin min hadihi tanheshati asafrati dadhaartan tan eheshe misin ku ilaa anta tadcuu tugdan allaha tacaala ilaahay tugdan maayin bisalixi acmaalikum acmaalin suubung ilahay katugdan maahin camal suuba ma gaba jarne ordhaan camal faylmasuubi jarne ha camalkii kin ahe ma camalka suuban walka bedbaadetan ilahay le lawla anahu kana min almusabixiin lalabida fi badniya lari nabago yani waa kay malaaiko dhunji may leray hordhaanga tasbiix sameeyey oo tasbiixadaasun sameeyey fan ka jaro faday qabrag nagad fadiya len kolka camalka suuban ilahay dada kabadbaadiye kaan kumide hadis iyo ahaydaas oo kale kumide wal ahaadiis badan an kusheekoyaan camalka suuban ilaka badbaado qala rajulun kofkun kof kastaba camalkiisa suubi jarikinkafay lahaya kofsadi qala rajulun rajulka may kagolay rajulkaasoo minu min athalaata sadidi kumida meerey allahuma ya allahu alehayo kana abi kana li anama insugnaadena abawani aw i aha aadi aw kambaariyowsha nilkaliman aw yana rasuulka natusaaleyahay natus yahay lamadan abi kabadbaadi kofkan kabadbaadi allahuma ya allahu alehayo kana li anama insugnaadena abawani aw i aha iya insugnaadeen abaweenkaasoo shaykhani dobe weliba kabirani eedan de wino dedi winto kabirani wiwi wakun dor may bahaaday ahay wakun dor may bahaaday laa akbiguki ing maalane haadi ahay laa akbiguki in maalane haadi qablahuma qablan abaweyni aday awkay hortiyo ahlan ehel ining maalan awlaadey zawjud ining maalan walaa maalan maal ining maalan wa odoon ining maalan manaha khidmada aawki aada la mariisiyo walkaso kumariisiyo ina tusiyahay fana amay fogaaday biyana goboday dalab shajari geed raadiyo shay ilafogaadi geeda sahangan behaysaanfi hakadaay a yawman fi yawmin maalintoo geed dalabow shay ilafogaadi falam arux mahanaganan calayhima cala labawayni ahay aaday aawkay korsho maaka maka galbaysne maka nagana hataa naama ilaayo kunduraan makribki ishaadyakoy oo aaday aawkay kundure eed fahalabtu maalay lahumaa lilabawayni aaday aawkay lahanti o maalay kabugahumaa wanti oo galabta galabto ab yani may buahan kabug ma ernay asharbu yani aano oo masaan galabta lang maalaw faxalabtu lahumaalilabaweyni ang maalay kabugahuma wantiyo galabta lang maalay yang maali fawajadtu helihuma abawaya adayaw ka heli naa'imayni haaling lamahunduri adayaw ka jiifadan heli fakaritu may kahday an uqida in ankiyo huma abawaya adayaw kaki ya kahdi manaha manay aasanama ana ta adayaw ka nduraanakiya igali kahdi yeri waan akdiga inana maalona kahdi gablahuma gabla labaweyn aday awkay hortiyo ini anang maalo ah lang ilang maal ow maalang maalang maalon kaadi waay fanabistu nikaadi kolki yoogi korshoo sulmi waay walgadaxu walhaal analgadaxa emeelkina oo caanidi kinjarton calaa yadi galantay korshay saariyi antadiru anaan sugow istiqaadahumaa istiqaada alabaweyni aaday awkay hakahawsho ana sugow hataa kaayan hataa kaayan ana lawa hataa balaga alfajro waak inti bari maqrabkiis cishaadi meelan surmi inti waaka kubaryaay anadian ahay taakahayan alahay wasibyatu walhaal ana sibyata awlaadi yaryarna yatasaakona gayliyaayan e yasixuna gayliyaayan cinda gadamaya lamaday lugaad agdiyo ka gayliyaayan wang nasi wang nasi layin anin aday awke sinkormirisi laha fastaykada ta fastaykada aday awke haburaarige fashariba dhameena kabugahuma caanidiyo wantiyo dhamen allahuma ya allahu aneyo in kuntu adi anaha facaltu kifalay dalika alficla bir alwaalideyn kasoy aadiya kulambaari na falay ibtigaa wajika wujida dalabawshe dalaban limarlatika waha ibtigaa wajika wujida dalabawshe hadiyana soo biib fafarij anta ilahu feed anaa noofeed maa shidi kurbo noofeed nano noob fi fima maa kaso kurbadon kasowna noofeed min hadihi tangeshe noofeed iyo sakrati didhaartan e fanfarajat hiya sakradi ya feedanti shay an qadran yasiran gadarko yar ya feedanti laa yastadiicuna yon awood alkhuruja fahu minhu min alkari godki kumahawsheen awod qaala alaakaru ki kalki lamaadmeeraya allahuma ya allah ameyo inahu shaniye kanat liya anama in sugnaaday imnatu cami edeer gabartisa in sugnaati kanat imnatu camti haatay axaba naasi dadka tanlinjelan badinyahaati ilaya antike wafi riwaayatin kuntu an haadi uxibu ana jelay ha ibnatalcamtaasa jelay kaashadi ma shaykan kadornaash badan oo kaliya jelay Ah, yani yuxib rijaal rijaali jeladaaya anisa bilan jeladaaya kan kadoron yajeelay faaraan may doonay ha maradiya kadoonaya ibnatalcamtiya may kadoonay calaa nafsiha yani alaa nafsi nafteediya kadoonay nafte ini haal weelo inis bandhigba famtanacad hiya ibnatacamti diidi reebtoonti minanage reebtoonti hataa alamat hataa alamat hataa nazalat intiya kugdegdo biha biibnat lcami sanatun sinad abaare kugdeg oo min siniina sinyaale fajaad hiya ibnatu camti koyta niyanin koyti faacdaytu ana siyay ha ibnatu camti yasi cishriina labaatan wa miati cishriina wa miatan wa miata dinaarin boqol iyo nayo labaatan dinar yasi walaanan siyawna sharda calaa an tukhaliya hiya yakaalo weelo beyni ana beenkay wa bayna nafsiha nafteeda dhahdi an kushalbato sifado ana weelo saasaan si fafacalad yeena fali sidee fali hataa idaa kadartu marki an awooday calayha calaa ibnati lcami imnatulcam korshi an awooday alayha ala wigaciha wigac shi an awooday jimac shi an awoodi wa fi riwaayatin falama qacadtu markaan fadheeday bayna rijlayha lamadi lugaa lamnatiyan fadheeday yani iya kaalad meertay ha itaqi llaha ilahay koobsay lan yaho ilahay koobsay alihi kaburi koobsay yani waa kay maasiyin samaytoy laa tafulla anjibiidoy alkhatama bikaarada anjibiidoy khatamka da faraatahan alanajeeda yani waa kay faraahay bikaarada anjibiidoy ilaa bixaqihi حق الkاtم فrاtgan kan hgshayla kajibi ikاradan jibido ilaa lay kajibi نikaحla hagmaynjeda نikaحla kajibi iguursoyla mamasi kajibido bakaaradan bikaari aha serti mana fansarabtu godoomi anha an ibnati lcami yakujeya kugodoomi kutabi walhaaliya yan axab naasi dadka tilijelan badinyeta ilaya nantika tilijelan badinyeta kutabi wa umaatidi kutaba ilah dartawan kutabi وataraktu kutabi adhaba besidi anasina kutabi aladi dehebkaas oo adaytu anasiyay ha imratalcamana si boqol iyo labaatanka dinar oo eedan badan aegnan kutabyali allahuma ya allah aleyo in kuntadian aha facaltuki falay dalika alficla ficilkaas kaase dalika alinsira min alinsiraafi wa godoomo kun gabirtaas ku godoomay beesadaas kutabi hadin falay ibtigaaa wajika wajiga dalabawsha darteedan falib walaanan samay niidaysaska jartiba mana niidi saala adeelka badbaado niidi failaaru niyaw niidis may xaaliriya ilahay dartis yan kutabi haddi saas anan weela ilahay dartis anan weeli walayo eh fakruj ilah ofed ana negaan ofed ma shidi kurban ofed nanunub fifima maga fisay kasogongna fanfarajat istakratu sadaaftiya fedinti ayra anahum lakin anahum ana salaasata sadidi laa yastadicuna an awood alkhuruja bahong awood minha min asakra sadaafti kubahushay on awood wagaala salisu kisa dhaarnay kagolay allahuma ya allah aleh istajartu an ijaar gaaldi ujaraa ajirin ujarawa karimin kurama oo kaljamo tagsir yani ujaraha shaqaale iyo ijaaradi wa waacdaytu an siyay hom ujaradii si ajrahum ijaaradiyo si lankasaba marki shakada dhamaay dididsingan jegneedo ijaaradiisa galantu ku saari gayra rajulin ilaa rajulan maahin rajulkaasoo waaxidin alinkoe maahin hal hal hal ma antikel walaasho si dididio ngan jegneeba si silfadaayo weliw taraka huwa rajulkaasoy kutabay aladigiya kutabi istaqara huwa ladiga sugnaaday law rajulin in sugnaaday kutabi xaggislaha ijaaradii tismagaadana isku kutabi wadahaba huwa rajulki tabiwa fasamartu ankishakey fasamartu ngadgadiye ajrahu ajra rajuli rajulka jarshe ngadgadi fasamartu inbadiye ingadgadi ajrahu ajra rajuli rajulka jarshe an meri anmeridali xataa kasurat lamwaalu maalyaalo inti kubadadaano minu min ajrihi rajulki ajarkiisa inti maalyaalo kubadadan yar marogsanki misgeedus lahay dhul beeraan giliyen abuuray ambatay beerti badatay badarki asii gaday helika gaday odoomaanka gada badadan yani wa kenti hataa kadurat ilamwaal maali alnti kubadadan minu min ajrihi ajri rajuli rajulki jaaridisishe maali al kubadadan fajaa huwa rajulki koini anin koi bada xiinin zaman badishe faqaala rajulu rajulki mere ya cabdallah ilahi doonkiiso addi anta ad gudoy ilayanantika ingudoy ajri ijaarada ingudoy ijaaradi hantu kahor anaki ilahay ingudoy wa saniyaal siniyaal alkarogad ingudoy ri malki kay fakultu an may kagooley ijaaradiis kalku marowsanka oo kale haayen yoogya badadeen kol fakultu may kagoole kulu ma aladigi kulli shay taraa anta adang aragahayto injeed aragahay min ajrika ijaar ijaaradiitahay shay ku ahaadeen min alibili geel eh walbagari wa min albagari loo eh walgamani walganami wa min alganami irin eh waraqiigi wa min araqiigi e. antan ad aragahayto ma maalki ka ijaaradiita lay kudhaladen ani gadgajeso weeli faqaala rajul rajulki kolkan baciisidi arintiyeedahayki mera ya cabdallahi ilaahi adoonkiisiyo arintaasan may jeesjeesan argayo laa tastahzi anta adin jeesjeestay biyan in jeesjeestay yaabua walbi inka jeesjeestay walaagailasiwa fakultan may ka kagolay laa astahzi ana ana ma jeesjeesahay bikaad gobdamaki jeesjeesahay faakada rajulu rajulki gaadday hu almaala maalki gaaday kulahu kula almaali maalki kulishe gaadadi fastaaga huwa rajulki gumaysiday hu almaala gumaysiday kulahu odayba laere hadina sii adkaayahay falam yatruk makutabnee minu min almaali halku midasheea makutabn midigo ineeko iyone yani wa kay weelko makutabne yani hudo iyone wal eesan makutabna kuli walaashay welidi allahuma ya allah waleeyo in kuntu adian ahaa facaltu kii falay dalika alficla ficilkaas kaase ka falay marki ana falay niday walfaylka jarta ibtiaa ibtiaa wajika anan falib wijiga dalabawsha anan falib wa fafruj fed nidaas fayl hadi an galbeeka jartay adiba yo ilahu saas mahayti ilah ofed fafruj ana nega noofeed ma walwig noofeed korbi shida naxnuna fi fi ma maada fi sheeka sugon fanfarajati sakrato dadhaartiye feedanti fakaraju ben yamshuna haala inkuu socdaw yadehen wa mutafaqun caleyh xadiiskana mutafaq wa baabu tawbati haadaka baabu tawbati tawbiyan baabay qaala alculamaa culamadu may ka goolen ya baabu tawbati hada kan baabu tawbati tawbiyan baabey qaala alculamaau culamadu may ka goolen atawbatu tawb waajibatun ti waajibti min kuli dembi dembi kasta lakutawbisheen waajiba fain kanat ilmacsiya macsida lishaldhaade macsida hadii ata yani bayn alcabdi adoon wa bayn allahi tacaala dhahdi hadii macsida ato laa tatacalagu hiya macsidaasan kataclugne bixaqi aadamiyin aadami koolagnisbay habsheen kataclugno falaha falitawbati tawbadi maylata talatat shuruudin shardiyaala sede yelatuga sedi sharda yelata masalan tooba tawbadin kataclugna banu aadam shay kataclugna axaduha axadu salaasa sadid toodi o an yuqlica huwa cabdiga ini ku fog kufog waayo an ilmasiyati maasiyada kufog maasida suubi ay horta kufogo kudhahbaha waayo kagoho yani suubin ficil sheegalantu kulabaho yani kudheerad wasanita lamaad an yandama ini shilaayo calaa ficliha ficli lmacsiya macsiyadiisa suubina falaw sha kushilaayo may insamayti shaygan ilaahay fakuwareebe edafoola dembaawtay maayo ini kushilaayo manaa may insamayti sarwa wathalisu kan sadexaad an yaczima ini go-aansad waay anlaa yacuudan nagadaan ilayha ila lmacsiya abadan weli shening nagadaan ini go-aansad waay sadiidin shardiye shardeeye lata markii la toobisheenaw toobada ansaxaad fa in fugida hadi la waayo axad salaasati sadidin laabuda ini lahelwa axad salaasati sadid kooshalwaayo lam tasixa tawbatu tawbat lcabdi adoonka tawbadiis ma ah yani ma ansaxaas way tawbadiis maqbulo managdaaso ma ansaxaas haye wain kanat almacsiyatu macsiyadi hadii ta laa tatacalagu hiya macsiyadi humaatad lan ka samayto kataclugdo biaadamiyin aadamiti kataclugdo hadii ta fa shuruduha shuruud lmacsiyati macsiyadi ade fa tawbati tawbadiyeeday shardiyaalshe fa shuruuduhaa wa shuruudu tawbati tawbadiyeeday shardiyaalshe markaas mayb waa arbacatun afar waay afarta may hadihi halaathatu sadidin habarani wa tan afaraad may wa an yabraa huwa cabdog ini kubarinagdo min xaqi saaxibiha saaxibi macsiyati macsiyadiyeede saaxib sheehagshe kubarinagdo birnagshadiisa fa in kaanat hiya macsiyadaadu samaysay lanka muslimka kusamaysa adi maalan atamaal sheegaadi wanaxwahu naxw maali maal wala limide iktisaasaadka isku dhahay dhoobloka usakusudi arada usmid hadhikidi waxyaala saas eygo mucalim tacliim la islahay ad wal iktisaasaad ay walmaale kugaaduwa ah, radda huwa yani waa kay cabdigii radiye hu almaala maalkasa ilayh ila saaxibi saaxibkii maalkas dhahayan radiye hanga koo gaaday abaarti neef kasa koo goorsaah godkasa koo furuday waana walaaga gaado ilay radiye wa in kaanad hadii taa xadda gadfin atan wain kanat ilmaasiyatu maasiyad ada gadafin xadulgadaf hadii erta lang muslim edertay zanilo erta ertin iwa naxwa naxwa xadulgadfi xadulgadaf walilmid o tacdiri walagasoyle hadii ayigna makana huwa cabdigi makaniye hu xadalgadfiye makaniye yani wa kay makana makaniye makana makaniyeyho nafsahu naftisa makaniye minhu min saaxibi yani wa kay minhu min saaxibi saaxibkeshe makaniye wa o dalaba huwa maahay cabdigi dalbade cafwahu cafwa saaxibi saaxibkaas afishe ku dalbade wain kanat hiya macsiyid hadiya takiibatan hamisheesan istahala huwa yani cabdigi halaal dalabe hu saaxibkiya minha min alkiibati hantaasa ku halaal dalabe hibilow kaamade iafiyaley wa yajibu may waajibey an yatuuba huwa shasad ini hanagdo waajibe min jamiici dunuubi dembiyaalo dhamaantooda ku nagad ya waajibe waay fa in taaba alcabdu odoonki hadii hanagdo min bacliha bacli dunuubi dembiyaala bacla hadii ha ku dhagdo saha tawbatu tawbat labdi odoonki tawbigiis ansahaas cinda ahli lxaqi ahlulxaq agdoodi min dalika dembi dembigaas kaas heshe tawbadi ku tawbishani ansahaas oob dembi kale sameeyahayon wabakiya may baakahaaday aleyhi ala labdi albaaqi dembiga kale usa sameeyahay iya kabaakahaadi tan usada kutaobishani orta taas ku dhedi laakin hani kala dembisho ini kutaobishan nafaqe wa waqad tabaaharat dalaail lkitaabi wasuna waijmac lumma calaa wujuubi tawbati waqad tadaaharat waqad tawaafaqat may iswaafagdey dalaa-ilulkitaabi wasunati waijmaaci ummati ay iswaafageen calaa wujuubi tawbati tawba waajibowkeediya iswaafageen waqad tadaaharat waqad tacaawanat may in iskaalmaytay tawaafaqat iswaafagday lamadolka fasre dalaa-ilulkitaabi kitaabka ilaahi wasunati sunada rasuulka sala allahu alayhi wasalam daliiliyaalshe ya iswaafageen waijmaaci lummati ummati ijmaacgood ya iswaafageen calaa wujuubi tawbati na nagasho min adunuubi dambilakutoobansheena waajibnimee iya iskuwaafagen waay ayadahan waa koa gol ee musanifka raximahullahu mayliya qaala alculamaa culamadu may kagolen atawbatu toobisheno waajibatun ti waajibe on min kuli dembi dembi yaraadoy badana wiinadoy dembo oo dhan lakutawbisheena waajib wa fain kanat ilmacsiya kalkun shuruudi leta tawba shuruudu tawba iyo meeloninko adeeyahay oo eed muhiimin leh fain kanat ilmacsiyatu macsiyad hadii ta bayna alcabdi wa bayna allahi tacaala odoonki o niyaw ana dhahdiyo hadii indhahay tumaatada wal oo shee ilaahay xarimi lankisuubiyay humaato si alisha ilay rabisha indhahay tatadiata markaas laa tatacallaqu hiya maasideedeen kataclugna bixaqi aadamiyin aadami kolong nisbey hagshayin kataclugna falaa haa litawbati tawbadaas an sugnaaden falaasatu shuruudin shardiyala sadeen sugnaaden axaduha axadu halaata sadidatoodiyo an yuqlica huwa axad kini oo niyaw kufog way aadka adoonka yubli alcabdu adoonka oo humaatada samey ini kufogo can ilmacsiya maasidan kajarnu macsiyadiis oo ka kajaro hadii usa taobasheeni lehi taobadiis ku horta kufogoy macsiyad kubohoy wasanita lama dardag lamaas taobadiis lakaaqbalow an yandama huwa cabdag ini shilaayo ay calaa ficliha ficli lmacsiyati macsiyadii adee falawsha korshe kushilaayo ma in samaysay macsiyadan hay rabiga ka aasirey inta necme kasi barwaaqe kasi caafimaade kasi yani intiyadii numaato samaysay isra kushilaay mana athaliu athaliu tanseda an yacdima huwa cabdigi ni go-aansado anlaa yacuuda huwa cabdigi ingnagana go-aansado wa ilayha ila lmacsiya macsiyadaaso iningnagan go-aansado abadan iningnagan sidii wan onayo matalanba naaski lakumaali iningnagadaan oo kal usuna macsidaas innagadaan mardam iningnagadaan go-aansado mana an yacdima ini go-aansado ay laa yacuuda ngnagadaan ilayha ila lmacsiyati macsiyadaas ngnagadaan ini goaansad ay abadan walishay ning nagadaan dembiba maka nagada inyar sadidas surub yalasa hadii sadidas dahla taobadisan saas hadii sadidas to kumida lawaayon fa in fugida ahadu halaasati sadidi toodi hadii lawaayo lam tasixa taubatu taubat lcabdi adoomki taobadiis maan saane weli taobashanga lakudalabe weli taobashanga lilay wain kanat ilmacsiyatu macsidi hadii tumaatidi lam kasamay tatacalabu hiya macsidi kti kataclug dokirino biaadamiin aadami tikirin maas hadii ato aadami tikirin hadii ato ahi markaasoy fa shuruuduha shuruud lmacsiya shuruud tawba faday fa shuruuduha shuruud tawbati tawbadiede can ilmacsiyati lakutawbi sheena shardiyaalshee arbacatun afarwa afarta miyay sadidi haddaa sheegnika nagashama leh haadihi halaathatu sadidin hangay waay sadidi haddaas la ogaani tan afaraad wa an yabraa huwa cabdog ini kuberi nagdo waay min xaqi saaxibiha saaxib lmacsiyati macsiyadiede saaxib she saaxibkaas habsha ini kuberi nagdo sa kukuberi nagde tafsilshe waako in kanat hiya macsid hadii maalan maal eta oo bini aadam maal sheegaadiyay aw naxw naxw lmaali maal walilimid ah ikhtisaasaadayin radda huwa cabdigi radiye hu almaala radiye ilahi ila saaxib ilmaal maalkas lanki lahaayan radiye hoob sogiwa lanki radiye hoob mawjud ay hibilow maalkas ako gaaday hoogaabay misi in afi maalkas taasay ilahayti saeren radiye hoob sroogu lanki oobun roognay lanki dhimidin waariskay ma roogo lanki dhahalaay dadkaasan banike aakin hada koor aadin hada koor walaan ku gaaday faano walaagiyo hayhangasal yani waa kay saas hadii n roogneen ama lanki meelanka toosa n lahay khaasbaabsha goonu lanki yani waa kay maalki tawbisheeni koo iskuradiya radiya gali lanki lama kasaw noola dhimada ma og meel isku tilmaama ma leh markaasu insadageeye kagaatileeraay insadageeyey ha yani ilaahu lanki on sidiisadahay ana maalsha gaadi ana maan meel ka toosa an lahay iya walaan usadag ilaah agbal yala hadhowti may la rajeey ilahay hadhowti ini lankaasa yani ko afiyo iya la rajeey hoobtaas wel wa in kaanad yani hoobad walang haysanen lankin radii fade in gudu fadi walaagin walmahaysa fada may oo galbaa ganadaase misu naftis in sheegase lanki walaagasakoo gaadi walaalo walnamahay hoob wal helkin gude sanatmana laana kolka adoo saasata walaagin gudne waan galbaga go-aansatay koy gud dhahaytay walnan helne saaska dhimatamaylaf afi la rajeey ilahay ni ko afi yani markaasaaaa wain kanat hiya yani wa kay masalan hadii atahada gadfi wain kanat ilmacsiyatu macsigi hadii atahada gadfi hadulgadf hadi hadulgadf maylera okduslumeho yameertay oo dhiibeho cafiifeho e dhuursada humaatalinkooga ya humaatalisheedaysinay sidee lankan ibilay sinay sidaas iblow sinay sidee erti hadulgadf siyeetun jeel markhaata fargofe sheenas oo zinidaas markhaati naqlaaya hadii sheena waayta fahadun alayka siyeetun jeel adalka dhufade hadi kale man ka kaafi maahin kolkan wain kanat hiya walfayl hadal fayl me mana muslimka umaatadka sheegas oo markaati nin hay wain kanat hiya yani masiriyad hadiyata xada gadafin xadulgadaf hadiyata wa naxwaho naxwa xadilgadfi xadulgadaf wal lamid aho eh afligaade hadiyata oo tacdiri walaagasay musaahan hadiyata ma makana alcabdu odoonki makaniye hu nafsahu odoonka nafta makaniye minhu min saaxibi min min min saaxibi macsidii saaxibshe ismakaniye waa kokiyeetun jeelad idafoy oo oosoly aw mismie dalaba dalbadey cafwahu cafwa saaxibi dalaba alcabdu odoonkii dalbadey cafwahu afa saaxibi saaxibki cafyaw sheehe waa ka intaasa kisuubi hadalkaasuma keeray keetun jeelada ilata taasa ilata iafi saley mana wain kanat kiibatan wain kanat ilmacsiyatu macsiyadii hadii eta kiibatan han hadii etan istaxala alcabdu odoonkii tawbisheeni halaal dalabe hu yani wa kay masalan bahay hu yani wa kay saaib saaxibahu saaxib sheek halal dalabe minha min almaiibati iibidi sheek halal dalabe walaalow kaamaday walan wa ki sheegay kaaflagaade iafiya ley maana ku halal dalabe wa wayajibu may waajibey an yatuuba kulu shaksin an yatuuba kulu muslimin kulu shaksin shakso kas ini tawbisheeniya waajib e min jamiici dunuubi dembiyaalo dhamaantood min asakaa'iri walkabaa'ir walihaadaan dembiyaalo dhamaantood ku tawbisheeniya waajibe wa fain taaba alcabdu odonki adi hanagado min bacliha baclil yani wa kay macsi bacliha bacli dunuubi dunuubtiisa suubiyaay baclo kumid hadi ku tawbisheeno saaxa tawbatuhu tawbat lcabdi odonki tawbadiis ansahaas cinda ahli lxaqi ahlulxaq abdiyo ka ansahaasa oo dado yani murjiiin saas oo kale firgaalo leeraayo tawba ma tawba male ofkaasoo dembe same aarey galeeraayn jiraan lakin ma eh cinda ahli lxaqi cinda ahli sunna waljamaaca tawbada ka ansaxaasalilay fain taaba hadi tawbasheen o min bacliha bacli yani waa kay dunuubi dunuubtaas baclish hadi ku tawbasheen saxad may ansaxaase tawbatuhu tawbat lcabdi adoonkaas tawbadiis ansaxaase cinda ahli lxaqi ahlulxaq agdiyo ku ansaxaas ahlusuna waljamaca agdiyo ya tawbadaas ku ansaxaase ahlusuna waljamaca maylere yani sadidi garna iyo nayo waliba oo wadadiisiyo ra taasa lere mana sadidi garna oo rasuulka tilmaamay khayrulguruni garni asaabtilah kubilaaw taabiciinti atbaac taabiciin i dadki oo madhabkiiso taben dadkaasa lusuna lere kolkan fa intaaba hadi tawbasheeno min bacdiha bacdi dunuubi dunuubtasoy baclishe ku tawbasheeno saha tawbato tawbatul yani waa kay abdi odonkii tawbadiisa ansaxaas cinda ahli lxaqi ahlulxaq abdi oo ku ansaxaas wa dad oo firdiyaalo goone murjiiin in niman leerahay saasoo oo kalese yo maya yan eh, dadka ahlulxaq ahlusuna waljamaaca eh, abdi oo ka ansaxaas tawbadiis ka ansaxaas min dalika dembi dembigaas kaasa kutawbasheeni may weli baabu tawba maftuux waay tawbadiis anfacas wabakiya laakin dunuubti oo ususuubiyaay bacli kutawbasheeni baclinama kutawbasheenama wabakiya may baag ahaaday aleyhi ala alcabdi adoonkii korshay albaaqi baaqigii kale kabaag ahaaday kutawbasheen lihanasay baaqagaas nini kutawbasheen wal kufade wakad tadahara dalaa'il lkitaabi wasuna kitaabka ilaahi iyo sunada rasuulka sala allahu alayhi wasalam daliiliyaalsho may in iska kaalmayeena iska waafageena hiwa ijmaac lumati umada muslimiinta ijmaacgooda ma iskuwaaf daliilyaalsho iskuwaafageena calaa wujuubi tawbati tawba waajibowkeediya iskuwaafagen ini lankasta muslim e dimbooba suubiya dimbigaas kutawbisheen waajibata taasa iskuwaafagen qaala allahu tacaala ilahay may ka goolay aydi daliilsh daliil dalaailkitaab yahadana tus yahay wal kumide qaala allahu tacaala ilahay may ka goolay watuubu nagada ila llahi ilahi nagada jamiican haalatin dhamaantin ayuha almu'minuuna mu'miniintinayow lacalakum tuflixuuna likay tuflixuuna sin liibantanreed waqaala allahu tacaala ilahay ayad kalmay ka goray istakfiruu dhaafatin dalaba rabakum rabigin dhaafatin ku dalaba uma tuubuu nagda ilah ila rabig nagda waqaala allahu tacaala ilahay mid kalmay ka goray ya ayuha aladina aamanuu kuyalin awrumaayano tuubuu nagda ila llahi ilahay nagda tawbatan nagasho nagda taobadaasoo nasuuxan ad nagda waay yani wa kay waan abi hurayra kalkan saaso aayada maha musanifka baabka may uwawleeyay eray aayadan hormarisiye markaasa axaadiista sheege saas er inkastoo hadaba kitaabka laga lagadax jar axaadiis horta laakin aayada axaadiistasoy sii hoojiyaas ya wal yar haqaadade wa keli aayaadka badinyin tawba kuwaramaayan an hadi lamadan aayadooda haqasidin aaydood ya qaadi wa qaala lahu tacaala ilahay may ka goolay watubu nagda ila lah ilahay inti nagda jamiican alatin domaan ayuha almu'minuuna mu'miniintireyo lacalakum may xaqiika katina tublixuuna ini guuraysataan falaax may lereeyho wal al wali ad falasin ad al wali adkahadasin may ka jare yani wa ka inisin ilahay inaga oo dunuubtiisin ka jarten hakubataan waqaala lahu tacaala ilahay may ka golay rabakum rabigin dhaafatin ku uma tuubu nagda ilahi rabi nagda waqaala lahu tacaala ilahay milkan may garay ya ayuha aladina aamanu tuubu nagda ila llahi ilahay nagda tawbatan nagasho nagda tawbadaasoo nasuxan cad nagda وan abi hurayraa radi alahu taala anhu qaal abi hurayr may ka goolay samictu rasuul الله عليه lahu alyhi wasalam ilahay rasul shedeeg yagul rasuulka halka goola wallahi akadhaarade rasuulllahi al sala lahu alyhi wasalam unina tacliima ini ana la astakfiru dhaafatin dalbe rasuulka allah taala ilahay dhaafatin ku dalbe waatubu nagde ileh ilalah fi lyawmi maalin dhahdiye aktara walbadan min sabciina todbaatun maratan min maratin tooke walku badan ya rabiga inagde intoo bisheene rasuulka a korkuni litaclimay rasulka sala allahu alayhi wasalam litacliim yaanjeeda ma dembe malahayn s macsuumahay rasulka ilahay badbaadi kalkun dembe malahayn dembe makadiyaan hadii laalla lahaado fadli waabalku dhaafi liyakfira laka lahu ma takadama min dambika wama taakara tan ilahay aribo dembe dong malahayn kalkun unina tacliimahaye o ana oo rasuululahi e khayru khalqilaahi e oo dunuubtay intaas yani la dhaafi baba yani hadii dembe lahaado fadila dhaafi ya intaas nagade isina nagda ureed walahi kadaarta ini an rasulka sala lahu alayه wasalam ini an lan dhaariyahaynmale manaa dadka adkeeyahay ini tawbisheenka laabuda ta adoonka markas rabi sheegnagdo welib todobaatan wal kubadan hangnaagna fadaw ya rasulka nabarahma lan dhaariyahay male yaqul rasul samictu rasuullahi degi sala lahu alayه wasalam yaqul rasulka halka gola walahi kadaarday ini ana la astagfiru dhaafatin dalabe allaha taala ilahay dhaafatin ku dalabay astagfirullah yare ilahay nagde waatubu nagde ilah ilalahi fi lyawmi maalin dhaadiye aksara walbadan min sabciina todobaatan maratan min maratin tooke wal kubadan todobaaton took wal kubadan iyo rabige nagade waana dhaafatin ku dalbe wa isin umadetin yani saas wela yani astakfurta badiya wa tawa albukaariyo bukaariya waadkana wariyay waan wacan ilakar bni yasaar akar binu yasaar almuzani gabil shelimnisbay radi allahu taala canhu saxaabigaas mayla kuriye gaala akar ini kagoolay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shimay kagoolay ya rasuul allahi ila ya ayuha naasu dado kuwan iho tuubu nagada wa rasulka il lahi ilahay nagda wastagfir dhaafatin dalaba hu allaha taala ilahay dhaafatin kudalab may wali faynian atubu ana nagde fi lyawmi maalin daxadiya ilahi ilalah nagde miyata maratin boqol toof ya ilahay nagde way sawa muslimun ya ayuha naasu dabaw kuang iho tuubu nagda ilalah ilahay nagda rasulka wastagfir dhaafatin dalaba hu allaha taala ilahay dhaafatin kudalaba may wali faynian atubu an nagde fi lyawmi maalin daxadiya ilahi ilalah nagde miyata maratin boqol took ya ilahay nagde xadiiska rawahu muslimun muslim iyo hadii furiye kalku maylis farahaye tawb ilahay lan tawbiyo astakfurta ilahay kubala markaas hadi jer ilahay yani odon ini odon eta oo dembe dhaafo adleta ogaato kalku ilahay naga tolin bahani markaas astakfur badi waan abi hamzata abi hamza mayl kuriye waan abi hamzata yani wa kay saas oo kale wa waan abi hamzata wallahu alam